لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من xumila macahu lmaa liuhuurihi wuxuu baabu yahay man xumila macahu lmaa kii biyaha loo qaaday liuhuurihi si uu ugu weysaysto yani liyataahara bihi liuhuurihi yani uhrigiisa iyo weysadiisa biyaha loogu qaaday wa qaala abudarda waxa uu waa cuwamar bni zayd min culamaai asaxaaba ayuu ka mid ahaa alaysa fiikum miyaanu idinku sugnayn saaxibu naclayn kii kabaha u saaxiibka ahaa iyo wahuur biyaha weysada lagu weysaysanayo iyo wlwisaadi barkimada yani kii nabiga u qaadayey calayhi salaau wasalaam wuxuu ujeedaa cabdulaahi bni mascuud miyaanu idinka mid ahayn wuxuuna uga jeedaa ammaan buu uga jeedaa uu ku ammaanaya cabdulaahi bni mascuud inuu ahaa khaadim nabiy sal allahu alayh wasalam ninka kabaha u qaada ee kabaha usoo dhoweeya weysada ahuur oo ah maa yutaaharu bihi biyihii lagu weysaysanay ama lagu aharo qaadanayay iyo adeegyada kale qala waxa ui xadaana sulayman bnu xarb alasdi qala xadaana shucba amiir اlmuminiina fi اlxadii shucbat bn اlxajaaj can abi mucaad huwa isagu caطa bni abi maymuna horaynu u soo marna shalay qaal waxa ui samictu anasan oo mawlihiisa ah anas baan maqlay bni malik yaquulu isagoo le kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka all wuxuu aha idaa kharaja hadduu u baxo lixaajatihi dantiis gaarka ah tabictuhu waan raacaya ana aniga iyo wahulaamun wiil oo mina anaga naga mida haddii aanu ansaarnahay macana maca iyaga xaaluu yahay xadiidka waxaa lagu tilmaamayaa haddii loo baxayo sida riwaayaadka kale cadaynayaan kana laga fahmayo ida kharaja lixaajatihi marka banka loo baxayo ama banaanka loo baxayo biyihii lagu istinjoon lahaa in la sii qaato ayuu tilmaamaya ulaamkaasi waa kuma anas bnu maalik uu sheegayo ulaamu mina ismaaciili almustahraj cala saxiix اlbukhaari ulaamu min aansaar buu ku macneeyey yani lafdigaasu soo saaray ulaamkaas inuu ansaar ka mid aha marka lafdiga mina wa calaa aahirihi aahirkiisaa lagu qaadaya waayo anas bnu malik ansaari buu aha mina ay min aansaar waxaa kaloo lagu tawjiihiyey inuu yahay cabdlaahi bni mascuud xaafidku waxa uu leeyahay aharkan abidarda lagu tilmaamaya cabdlaahi bni mascuud wuxuu kaloo tilmaan u yahay xadiika ninka looga jeedaa inuu yahay cabdulahi bni mascuud laakiin taa bucdi baa ku sugan intuu soo dhoweeyey ayuu markii dambe tilmaamay in bucdi ku sugan yahay muhimmadu hulaam baa la socday waxaa kaloo hulaamka lagu tilmaamay abi hurayra inuu yahay abi hurayra iyo cabdulaahi bni mascuud labaduba waa waaweynayeen lafdiga hulaam ma aqbalay taana waxay ku tilmaameen majaaz inay tahay maadaamay adeegayen nabiga u adeegayeen alayhi salaau wasalaam eh, hadallaa ku sugan laakiin macnuhu waxa uu yahay ama baabka loo keenay maaha hulaamkaas xukum inuu ku xidhan yahay anas bnu maalik iyo wiil la socda ayaa nabiga u qaaday calayhi salaau wasalaam markuu banaanka u baxo biyihii uu ku istiinjoon lahaa baabu xamli cana wuxuu baabu yahay canasada ama murjiska in la xambaaro oo la qaado maca almaai biyaha maciisa fi listinjaai marka la istinjoonayo alcanasa waa ol xagga hore ku afka waranka ku marka waxay idhahdeen ushana way ka dheer waranka dheerna waa ka gaaban tahay nabiguna waa qaadan jiray calayhi salaau wasalaam uu isku asturi jiray nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ka dhiganaya sutro markuu sutro kale waayo waxyaabo badan buu nabigu ku qabsan jira alayh salaau waalaam qaala waxa ui buhaari xadaana muxamed bnu bashaar oo naanaystiisu tahay bundaar qaala waxa uhi xadaana muxamed bnu jacfar waa gundar qaala xadaana shucba can caطaaء bni abi maymuuna samica waa maqlay anas bna malik radia allahu tacala canhu yaquulu isagoo leh kaana rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam ydhulu mid gala alkhalaa suuliga ayuu gelay faxmilu waan xambaaraya ana aniga iyo waulaamun wiil idaawatan weyse oo min maain biyo ah iyo wacanazatan murjus baanu qaadayna ystanji waa ku istinjoonaya nabigu bilmaai biyo taabacahu waxa mutaabaceeyey annadr oo ibnu shumayl loo yaqaano nwxuu mutaabacaynaya undar muxamed bnu jacfar washadaan waa naanays alswad bnu caamir ayaa la yidhaahdaa ashaami waa laba nin oo jaliila ah, oo aimmadii waaweynaa ka mid ah annadr bnu shumayl waxaa lagu tilmaamaa ninkii ugu horeeyey ee alfaada xadiiska macnahoodu adag yahay kitaabka alifa awalu man sanafa fiihi macmaru wاlnadru qowlaani waqowm aharu nadr bnu shumayl iyo macmar labadaa nin baa la ysugu khilaafay waxay idhaahdeen alcanazatu canazadu iyagoo macnaynaya casan ul weeye calayhi dushiisa ay tahay zujun yani shay af waranka afkiisa waxa weeye leh xadiikanina xadiikii horuu la macno oo nabiga calayhi salaau wasalaam waxaa loo qaadaya canazadaasaa loo qaaday ama murjiskaasaa loo qaaday maxaa loogu qaadayay biyaha waa la fahmo waa lagu istinjoonayay laakiin canazada maxaa si gaara loogu sheegaya waxay leeyihin waxaa loogu sheegayaa nabigu waa isku asturaya calayhi salaatu wasalaam waxaa layidhi murjiska ama wixii la midka ah qofka asturi maaya waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam go-iis inuu waxaweeye ku dadayey oo inta uu dhinac sudo ayuu dhinaca kalena go'a ka saaraya kadibna go-u ah isugu qabanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam baabun wuxuu baab yahay annahyu in laysu diiday can listinjaai lagu istinjoodo bilyamiini midig ama baabnahyi baabkii weeye can listinjaai bilyamiin midigta in lagu istinjoodo in laysu diiday karaahiye iyo xaaraantoodna ma sheegin wuxuu cabiray lafdigii xadiidku tilmaamayay haddii wax layska nahiyana wuxuu ixtimaalaya ama aqbalaya nahyigaasi inuu yahay nahyu taxriim oo lagu dambaabayo haddii la sameeyo ama nahyu karaaha karaahatu tanziih oo waxa weeye qofku wax laga fiican yahay uu samaynaya haddii uu la yimaado laakiin aanu ku dambaabayn imaam buhaari maadaamay masaladu khilaafi tahay isku qaaday oo lafdigii xadiika ayuu inoo baabaysta macnihiis annahy in la isu diiday laakiin diidmadaas ma litaxriimba mise waa litanziih waa masle khilaafiya waxa u i buhaari qaal xadaana mucaad bnu fadal azahrani albari qaal xadaana hishaam bni cabdillaah waxa i huwa isagu addastawai waa ninka dastawai la yidhaahdo shalabanu soo tilmaanay yani marka uu ardaygu doonayo shiikha uu xadiidka ka maqlay markuu shiikhiisa sheegay ee qaabkuu u magacaabay marka haddii shiikhiisa uu sheego magaciisoo keliya ama kuniyadiis ama naanays ardaygu doonaya inuu buuxiyo yani waa isticmaala huwana waa isticmaala labadaba dowr isagaa uleh haddii uu ka tagana xaq buu uleey lakin waa laga fiicay xadaanaa hishaamu sidaasuu shiikhiisa uga qaata waxau hi huwa isagu addastawaaiy weeye waa hishaam bni cabdilah can yaxya bni abi kaiir aai can cabdlaahi bni abi qataada ayub ibn abi tamimat sakhtiyaani waxa uu leeyahy wa aclamu nnaasi bixadiii ahli lmadiina yaxya bni abi kaiir axaadiista ahlulmadiina waa ragga ugu cilmiga badan ee loo daba fadhiista wey muxadi weyn bu ah can cabdilaahi bni abi qataada can abii cabdilahi bni abi qataada saxaabigaan dhalay abi qataada wa taabici abi qataadana wuxuu caan ku yahay kunyadiis oo axaadiista badankeeda ama dhammaanteedba wuxuu inoogu imanayaa abi qataada waana tii xadiidka muslim tilmaamayey khayru fursaanina abi qataada wa khayru rajaalatina salamat bnu lakwa xadiiu qisat lifkina waxaa noogu iman doonta kacb bnu malik inuu leeyahay wakana axab annaasi ilaya wakana bna cami kacb bnu malik ilmaadan rumaayay ahaayeen wayna isugu jeclaayeen jaarna waa ahaayeen waxaa loo yaqaanaa alxari ibn ribci baa loo yaqaana alansaari asulami min bani salm ayay ahaayeen qaala waxa uhi qaala rasuulu llahi sal اllahu alayh wasalam shariba axadukum midkiin haddii uu cabo yani biyo iyo wixii la mida falaa yaanu ku neefsan fi linaai weelka waida ataa haddii uu yimaado alkhalaa suuliga haddii uu yimaadana falaa yamasa yaanu taaban dakarahu xubintiisa taranka ah biyamiinihi midigtiisa yaanu ku taaban walaa yatamasax yaanu isku masixin oo ku istinjoon biyamiinihi midigtiisa xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya in la diiday midigta waxaana looga jeedaa midigtii in loo isticmaalo wixii lagu istinjoonayay dhagaxii iyo biyihii iyo mindiilkii iyo waxyaabihii la ah in waxa wey midigta lagu isticmaalo haddii laga hadlayo qacanta lafteeda in sida biyihii iyo dhagaxii laga dhigayo iyada midig iyo bidix labaduba xaaraan in sideeda loo isticmaalo laakiin waxaa laga hadlayaa aaladihii la isticmaalayay midigta waa la diiday bidixdana waa laynoo jideeyey diidmada la diiday xukunkeedu muxuu yahay ma litaxriim ba mise waa litanziih daahiriyadu waxay leeyihin waa taxriim oo waa lagu dambaabay laakiin jumhuurtu waxay ku qaadeen inuu yahay tanziih inuu yahay yacni in laga fiican waa laga haboon yahay midigta in isticmaalo oo lagu istinjoodo waayo wax wanaagsan maaha waxa wanaagsanna waxa loo isticmaalaa midigta wixii kalena bidixda loo isticmaalaa masladu waa masle khilaafiya jumhuurtu waxyaabahay daliishanayaan waxaa ka mida inuu ku soo baxay fii baabi laadaab aadaabta baabkeeda taana hore inuu u tilmaano amarku hadduu ku soo baxo baabuladab aadaabta wixii ku saabsan ama nahyigu ku soo baxo baabulaadaab laa yamshi axadukum fii naclin waaxida haddii kabi kaa goodo halkaba ha ku socon ama wada bixi ama labadaba wada ilo oo labadaba wada xidho wixii noocaasoo kale ah waxay idhaahdeen waa baabulaadaab wey baabulaadaabkana amarka ku imanayaana waa sunne oo waa irshaad nahyiga ku imanayaana waa tansiih bay idhaahdeen qaacidada noocaasana aimo badan baa tilmaamay imaamu shaafici alimaam axmed ibni xambal ibnu cabdilbar oo isagu odhanaya maa kana min alawaamir yani wixii amar soo baxa ama nahyi soo baxa baabka aadaabta ku soo baxa fainahu qad culima bimakhrajihi almuraadu minhu bixitaanka uu ku soo baxay amarkaas ama nahyigaas baabka aadaabta ayaaba lagu ogaanaya macnihiisa oo ah inaanu xaaraan ahayn ibnu cabdilbar baa sidaa odhanaya waxaa la mid ah shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waxaa ka mid ah ibnu rajab waxaa ka mida ibnu xajar alcasqalaani iyo culimo kale waxay leeyihin baab laadaab waxay ku saabsan waa litanziih wey waa qaacidada guud laakiin waa laga yaabaa mas'ale cayiman in iyaga laftoodu ay yidhaahdaan waa xaaraan iyagoo eegaya macnayaal kale eegaya qaacidada guud baa laga hadlaya marka jumhuurtu sidaasay u yidhaahdeen nahyigu waa litanziih ee litaxriim maaha masalada xadiiku waa inoo tilmaamay wuxuu kaloo xadiiku inoo tilmaamay haddii waxa weeye uu doonaya inuu istinjoodo iyaanu qacanta waxa weeye ku qaban ama ku taaban xubintiisa labada ficilba waa inuu taabto oo uu hayo oo maalan qacantii midig inta uu ku qabto ayuu bidixdiina doonaya inuu ugu maydho maalan waa mamnuuc wey inuu ku nadiifiyana waa mamnuuc oo istinjihii uu sameeyo marna waa qabanaya oo uu hayaa yaanu ficilkii istinjahaba samayn xubinta meel ka mid unbuu hayaa marna waxa weeye wuxuu samaynayaa ficilkiibuu ku samaynaya waa lakala fahmaya maan filayso laba kala duwan ma waa kala duwan labada waa mamnuuc labada waa mamnuuc masalay isweydiiyaan shuraxda ka doontaan ibn abi hurayra oo culimmadii shaaficiyada ka mida ayaa nin u yimi khuraasaaniyiintii ah dabeedna masale weysada ku saabsan buu weydiiyey masaladii buu yidhi mili laa yusalu can hada maanoo kale lay weydiiyaa masale ku saabsan baabkaasoo kale yani waa caashagaratay wey dabeedna wuxuu ihi wallahi laa asaluka ila fi ahaara wa fi listinja waxaan ku weydiinaya istinjaha baan wax kaa weydiinaya dabeedna waxa uu weydiiyey qofkii haddii uu waxa weeye dhagixii uu qaadi kari waayo ama uu doonaya dhagax inuu ku istinjoodo sidee buu yeelaya dhagaxii hadduu midigta ku qabto midigta hadduu ku qabto waxa weeye oo uu ku istinjoodo waa taa la diiday wey haddii xubintii uu ku qabto midigta dhagaxiina uu ku qabto bidixda bidixdii iyadaa istinjaynaysa laakiin qabashadiibaa meesha timi oo xubintaha iyo iyadana waa la diidi doodna shiikhii waa ku margatay isku taagtay masaladii meeluu u dhaqaajiyo kadisay ku noqotay marka qaar waxay yidhaahdeen xalku waxa uu yahay si labadaa nahiye aan loogu dhicin labadaa nahiye aan loogu dhicin waa inuu salka dhulka dhigabay yidhahdeen horta hadduu gidaar helaya waa inuu la doontaa bidixdana uu ku qabtaa hadduu taa awoodi waayo salka ayuu dhulka dhigayaa dhagxiina waa nin tababaranoo sportsnbaa sidaa samaynaya dhagxiina wuxuu ku qaadayaa labada lugood buu kusoo qabanaya dabadeedna sidaasuu waxawey ugu istinjoonaya yani bidixdii ayaa istinjaynaysa qolana tawjiihaasay keeneen laakiin ibnu xajar waa soo dhaweeyey iyo culimmadii la midkaahayd khaaabiyo waxay yidhaahdeen waxa ka fiican ee qacanta midigta dhagaxa lagu qabanaya maade falsafad ka hadlimayno waxayna soo maraya eh, laba nahyina meesha waa ku gacanta midigta ayaa dhagaxa lagu qabanaya lana dhaqdhaqaajin maayo si aanay ficil u samayn oo aanay u noqon inay sinjihii samaynayso way taagnaanaysaa sida gidaarka oo kale bidixdana waxaa lagu qabanaya xubintii iyada ayaa la dhaqdhaqaajinaya sidaasay wax leeyihin labada nahyina midina waa ahdi xubintii in la qabto in la taabto midina waa in sinjihii la sameeyo baabun wuxuu yahay laa yumsik yaanu qaban dakarahu xubintiisa biyamiinihi midigtiisa idaa baala marka uu kaajayo xadiikii hore waa la ilaaq oo kala qaadin laa yamasa dakarahu biyamiinih xubintiisa yaanu midigta ku taaban ama xaalada la istinjoonaya suuliga lagu jira ha noqoto ama xaalado kale ha noqoto laakiin baabkan wuxuu u keenay inuu ku cadeeyo xaalada la diidan yahay waa xaaladee qaala waxa ui xadaana muxamed bnu yuusuf alfuryaabi muxamed bnu yuusuf ibni waaqid alfuryaabi waataynu soo tilmaana haddii muxamed bnu yuusuf oo bukhaari shiikhu alla ah ilaaqo inuu yahay furyaabi inuu yahay oo biikandi aanu ahayn qaal waxa i xadaanii wsaaci cabdاraxmaan bni camr alwsaaci can yaxya bni abi kaiir aai can cabdlaahi bni abi qataada maya bin kadibaan idhi waan ka noqday firyaabi baa dambeeyey naam hadda tuugna maxada wey aad baan hadda haynaya markii horaa ku khaldamay naam can yaxya bni abi kaiir aai can cabdlaahi bni abi qataada an abihi an nabiyi sal اllahu alayh waslm qaala waxau ida baala axadukum midkiin hadduu kaajo falaa yaahudanna yaanu qaban dakarahu xubintiisa biyamiinihi midigtiisa yaanu ku qaban walaa yastanjii biyamiinihi midigtiisana ku istinjoon maayo haddii yada la sugo waa nafyi wey haddii la gooyana sida nusakda qaar ku sugan walaa yastanji ama walaa yatanafas yaanu ku neefsan filinaai weelkii yani markuu cabayo naqaska ama neeftiisa yaanu weelka dib ugu celin xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya in lagu qayday oo lagu dabray xaaladda la diidan yahay xubinta taranka midigta in lagu qabto inay tahay xaalada qofku uu kaajayo xaaladaasunbaa la diidan marka xaaladaha kale ee waxa weeye aanu istinjoonayn iyada waxay soo gudagelaysaa inamaa huwa badcatun minka waa xubin adiga ka xubin xubnahaaga ka mida wey soo gudagelaysaa ee qaydkaama la tixgelinaya mise la tixgelin maayo waa masale khilaafiya culimmada qaar waxay yidhaahdeen dabarka noocana la tixgelin maayo yacni xubintaada xaalad kastaba inaad waxa weeye taabata ma gacanta midig inaad ku taabato waa la yska ilaalinaya ama ha noqoto xaaladii la istinjoonaya ama xaalad kale ha noqoto qaydkanina muctabar ma aha qolo saasay yidhaahdeen oo midigtiibaa la sharfayaa oo laga fogaynaya meelaha najaasaadku ka soo baxaya qolo saasay u dhigeen qolo kalena waxay yidhaahdeen dabarka noocana la tixgelin maayo kuwii marka hore aan sheegay oobeed kaan sheegay keebo waa la tixgelinaya qolada labaad waxay idhahdeen la tixgelin maayo waxna laga soo qaadi maayo bal waxa laga fahmayaa xadiikii hore waa ilaaq oo wax qayda lama sheegin oo qofka xubintiisa taranka inuu midigta ku taabto waa la diidi wax kala qaadana laguma samayn baabkan dambe iyo xadiikan dambe isla xadiikaas waxaa laynoo keenay lafdi ay ku sugan tahay xaalada la diidan yahay inay tahay xaalada la istinjoonayo culimmada qaar waxay idhahdeen qaydkaa lamaba tixgelinayo waxba laga soo qaadi bal waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen haddii la tilmaamay xaaladii loo baahanayay oo xaalatul istinjaah oo laga yaabo in loo baahda saynu hadda tilmaamayn xaalada noocaasa haddii la diiday xaaladii kale aan la istinjoonayn ee lagaba yaabo inaan loo baahanayn iyaduna way kasii mudanta marka xaaladan baa lagu tilmaamaya xaaladaha kalena inay waxaweeye mamnuuc tahay qola saasay u dhigeen oo waxay leeyihin la kala qaadi maayo qaydkuna muctabar maaha qolo kalena waxay leeyihiin qaydku waa muctabar oo xaaladan la istinjoonayo waxaa laga baqayaa najaasadii qofka inay ku dulduusho oo xubintii midigta laga fogaynaya goobtan waxa wey najaasadu ay ka soo baxayso waa xilliga la istinjoonayo marka macnaha noocaasa ku sugan qaydkana waa la tixgelinaya markaynu isku celcelinana waxaa xoog badan in xaalada lagu qaydayo xaalada kale waa laga fiican yahay waxbaynu leenahay laakiin xaalada nahyigu ku yimi waa xaalada la qayday ee lagu dabray xiliga la istinjoonayo xaaladaas ayaynu ku qaydana waxaana taa inoo xoojinaya alaslu fi lkalaam annahu lilqayd hadalka asal waxa u ah in loo keenay in wax lagu xidho oo wax lagu dabro wa huwa yamuud ayaa riwaayaadka qaar inoo tilmaamaya yani laa yamasanna axadukum dakarahu biyamiini wlxaal huwa yamuud xaaladaa uu kaajayo ayaa la diidan yahay inuu midigtiisa ku taabto markuu istinjoonayo baabun wuxuu baabu yaha alistinjaau bilxijaara in lagu istinjoodo dhagaxaantii biyaha horeynu usoo sheegay alistinjaau bilma halkana dhagaxii lagu istinjoodo baabkeedii wey yacnii inuu bannaan yahay iyo axaadiistiisbaa lagu tilmaamaya waxaana loo baabaysanaya culimmada qaar baa odhanaya biyo in lagu istinjoodaa waajiba dhagaxi la isticmaalay wixii la midii ma bannaana waayo nadaafad dhammaystiran keeni maayo laakiin waa aciif sidaynu axaadiista ku arki doonno qaala waxa uhi bukhaari xadaana axmed bnu muxamed almaki alzraqi qaala waxa uhi xadaana camr ibni yaxya ibni saciid ibni camr almaki can jaddihi oo ah saciid ibni camr ibni saciid alshtaq alumawi oo hore aynuu soo marnay yabcat lbucuu ila maka waa ninkii aynu kusoo marnay can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala waxau hi tabactu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan raacay waarajaal haraja isagoo u baxay lixaajatihi dantiisa fakaana waa aha nabigu laa yaltafitu midaan jeesanaynoo baalla daymoonayn fadanawtu minhu waan u soo dhowaaday faqaala nabigu waxa uu abini ii alab oo ii doon axjaaran dhagaxaan astanfid biha aan ku istinjoodo ama astanfidu biha aan ku istinjoonayo haddii la jamiyo waa jawaab mri wey waa jawaab astanfid biha aan ku istinjoodo oo ku tahaaro qaato aw naxwahu ama kelmad lamida mida awli nabigu calayhi salaau wasalaam walaa tatinii ha ii keeni bicadmin laf ha ii keeni walaa rawthin saalana ha ii keeni faataytuhu waxaan u keenay biaxjaarin dhagxaan baan u keenay biarafi iyaabi maryahayga dacalkooda aan ugu soo qaaday fa wadactuha waan dhigay ilaa janbihi dhinaciisa ayaan dhigay wa aradtu waan ayuu waxawe nabigu ku ahaaro qaatay xadiikani wuxuu asal u yahay axaadiista la midka ah in laynoo jideeyey dhagaxaanta in lagu istinjoodo waxa istijmaarka loo yaqaano waxaana la mida dhagaxaanta wax kasta oo wixii dhagaxu qabanaya qabanaya kullu jaamidin طaahirin qaalicin hayri muxtaram wax kastoo jaamida oo aan ahayn wax isjiidanaya ama wax qoyan aan ahayn waayo waxa la nadiifinaya waa qoyaan qalaylunbaa anfacaya jaamid waa inuu yahay qaalic waa inuu yahay wax waxgoynaya quraaradii wixii la midka ahayd baa baxaya waa inuu yahay oo shaygu hadduu najis yahay najaasa layska nadiifinaya dee najaas najaas loo geeyay bay noqonaysa shaygaasi waa inaanu ahayn shay muxtarama muxtaram waa inaanu ahayn oo waxa weeye waxay ku yaalaan luga carabiya ama adkaar iyo wixii la qur'aan min baabi awla ee cuntooyinkii waxyaabihii muxtaramkaa waa inaanu ahayn waa la haleeshiinaya waxyaabahaaso dhan waxaa la yidhaahdaa istijmaar baa la yidhahda culimada qaar baa xilligii hore ka hadlay laakiin waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam waa isticmaalay wayna bannaan tahay ma aha in biyo la waayo iyadoo biyihii la hayo ayaa la isticmaalaya oo waa banaanta haddii labadaba la isu geeyo waxa wey way kasii fadli badan tahay haddii labadaba la isu geeyo waayo mid waliba nuqsaan buu leeyahy haddii la isticmaalo si fiican buu waxu nadiifinaya laakiin biyuhu urta ma zuuliyaan waa tanaynu tayr iyo shambo iyo waxa ka dabageyno urta ma waayo biyuhu waa wax aad u laiifo u jilecsan wey urtii ma kaxaynay laakiin hadii dhagaxaan iyo wax la mida mandil la isticmaalo biyana laga dabageeyo waa alakmal waa sida ugu dhammayska tiran wey najaasada urteedii iyo muuqaalkeedii iyo midabkeedii intaba waa la baabiinay intaba waa la tagsiinay laakiin waa haddii ay fududaato layskuna kalifi maayo waayo diinta waa la fududey laysku kalifi maayo way jiraan culimmada qaar odhanaya waa talaxtaga diinta ayay ka tahay laakiin talaxtag ma aha waa mubaalagatun fi taniif wey macnana way keenaysa laakiin waa cidday u fududtahay wuxuu inoo tilmaamay nabigu calayhi salaau wasalaam inuu diiday saalo iyo lafa in la isticmaalo saalada baabka dambe ayuu inoogu iman doonaa saalada maxaa loo diiday waa najaasa layidhi waayo riwaayada ibnu khusayma ee xadiikan uu ku soo warinayo waxa uu leeyahay birawthati ximaar baanu keenay ameeaadiina waa najis xadiika daara quطni uu saxiixinayo wuxuu nabigu hi alayhi الsalaaةu wasalaam inahumaa laa yuahiraan waxba ma ahiraan lafaha iyo waxa weeye saaladu laguma ahaaro qaato cilal badan baa lagu sheegay laakiin axaadiista qaar waxay noo tilmaamaysaa cilo labadaba jamcinaysa oo ah inaha طacaamu ikhwaanikum min aljin wa calafu dawaabihim lafahana hilib baa loo saaraya oo jinka muslimkaa ah ayay cunto u tahay in laga wasakheeyo maaha saalooyinkuna xoolahooda looga dhigayaa daaq looga dhigaya raashin looga dhigaya marka in laga najaaseeyo ama laga xumeeyo maaha macnaha waa lagu macnay waxaa kaloo culimmada qaar ku culeeya lafuhu wax waxba qallajin mayso dhagaxa lama mid aha waa waa sisib laziija quraarado kaleu shabahaya saaladiina waa najiska ay najaasada tahay sidaana waa lagu tawjiihiyey khulaasatlqowl waxyaabaha in lagu istinjoodana waa waxyaabaha la diiday in la isticmaalo baabun wuxuu baabu yahay laa yustanjaa inaan lagu istinjoonayn birawthin saale inaan lagu istinjoon qaal waxau hi xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn almulaa'i alkuufi qaala xadaana zuhayr wa bn abi mucaawiyata alkuufi can abi isxaaq asabiici camr bni cabdilah alhamdani qaala waxau hi laysa abu ubayd abu cubayda bni cabdilaahi bni mascuud ma aha dakarahu ninka ii sheegay ma aha yani dakarahu lii xadiidka ninka ii sheegay ma aha abu cubayd ma aha walaakiin hase yeeshee cabduraxmaan waxaa ii sheegay cabduraxmaan bnu lswad ibn yaziid annakhaci can abiih oo ah alswad ibn yaziid annakhaci saaxibu cabdilaahi bni mascuud annahu isagu samica cabdallah cabdalahi bni mascuud buu maqlay yaquulu isagoo laata nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa yimi alghaa'ia meeshii waxa weeye ee suuligii yani meeshii uu doonaya inuu fadhiisto ee xaajadiisa uu ku guto bannaan bay ahay mawdic alqaa'id baa looga jeeda faamaranii waa i faray an aatiyahu inaan u keeno bialaaati axjaar saddex dhagax inaan u keeno fawajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax baan helay waltamastu waan raadiya athaalia ka saddexaad falam ajid ma helin faahadtu waxaan qaatay rawhatan saalo faataytuhu biha waan u keenay faahada waa qaatay alxajarayni labadii dhagax buu nabigu qaatay wa alqaa waa tuuray alrawthata saaladii wa qaala waxa uhi hada kaasi rigsun ay najisun waa najis weyi rigsun waa luqatun fi rijsi wey jiimkiibaa kaaf loo bedelay rijsiguna waa najis wa qaala waxa uhi ibraahim bnu yuusuf waa ibnu abi isxaaq asabiici can abiih oo ah yuusuf ibnu abi isxaaq can abi isxaaq oo awowgiiye xadaanii cabduraxmaan sanadkii hore cam buu ahaa abi isxaaq qaala laysa abu cubayda halkana waa la cadeeye waxaa la yidhi xadaanii cabduraxmaan waayo abu isxaaq asabiici ninka la yidhaahdo waa nin mudalisa ku caanbaxay tadliiska marka caan hadduu isticmaalay iyo wixii lamida qaala iyo wixii lamida waxa weeye lagama aqbalayo laakiin hadduu isticmaalo xadaa waa aqbalaya marka imaam albukhaari siiqada inuu cadeeyo abu isxaaq u cadeeye unbaa meesha looga jeeda xadiika macnihiisaynu ka hadlaynaa kadibna sanadkiisaynu dib ugu noqonaynaa xadiiku wuxuu tilmaamaya marka la istinjoonayo saalada in laga fogaado iyo wixii lamida waa mamnuuc waa sahaydii ama calafkii xoolaha jinka muslimka ah ama waaba najisba waa najaasana laguma ahaaro qaato labadaba culimmadu waa ka qaateen xadiiku wuxuu kaloo inoo tilmaamaya dhagaxaantu inay saddex yihiin oo nabigu wuxuu dalbaday saddex dhagax buu dalbaday saddex dhagax ayuu dalbaday waa sida shaaficiyada iyo xanaabiladu ay leeyihiin saddex inaan hoos looga dhigin maalikiyada iyo xanafiyaduna waxay leeyihiin waxa weeye hal dhagax hadduu kugu fillaado oo xitaa hal mar aad isticmaalayso wax dhiba ma laha cadadkuna shari ma aha saddex dhagax in la isticmaalaa shari ma aha bay dhahay muhimmadu waa nadaafadda hal dhagax hadduu ku nadiifiyo intaha ay daliishanayeen isla xadiikan bay labaduba isu daliishadeen oo maalikiyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin nabigu calayhi salaau wasalaam saaladii saddexaad waa tuuray wuxuuna ku kaaftoomay labadii dhagax ahada alxajarayn kii saddexaadoo saalana waa tuuray halkaa waxaynu ka fahmaynaa laba nabigu inuu isku filnaysiiye calayhi salaau wasalaam laba inuu isku filnaysiiye qolada kale waxay ugu jawaabeen waxay yidhaahdeen riwaayaadka qaar waxa ku yimi inuu nabigu yihi calayhi salaau wasalaam ibqinii aalian aakimya ay saxiixinayaan labadii inaanu ku kaaftoomin ee uu dalbaday mid saddexaad taasi waxay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaau wasalaam saddexdii inuu dib ugu noqday waxay idhaahdeen haddii lagaba soo qaado alfaadda noocaasi inay daciif tahay oo aanay sugnayn amarkii saddexda lagu dalbaday baa weli meesha yaalla amar labaad looma baahna waana masale usuuliya amarkii lagu amray hadduu fuli waayo ma waxaad u baahan tahay mid labaad mise waxa weeye weli meesha kuu yaala waxay leeyihiin faamaranii an aatiyahu bialaaati axjaar saddexdii dhagax labuu keenay mid haddii laga aqbali waayo weli kii saddexaad amarkiisii waa yaallaa idan saddexdii baa laga doonaya qoladii odhanayay saddexdu waajib ma waxay yidhaahdeen haddii lagaba soo qaado saddex nabigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam waxaanu idin leenahay saddexdii ma xagga horaa loo isticmaalay mise xagga dambe waayo mid waliba saddex bay u baahan tahay marka la isu geeyo waxay noqonaysaa labadiiba loo isticmaalay saddex in loo isticmaalay midna xabad loo isticmaalay midna laba loo isticmaalay marka mar walba cadadkii inuu dhiman yahay baa meesha ka soo baxaysa qolada kalea kusoo noqdo waxay yidhaahdeen meesha waxa loo isticmaalaya xubin keliya yacni waxa uu nabigu sheegayay xubin kaliya intii ku fillayd buu sheegayay xadiidku ma diidin xubinta kalena saddex kale in loo dalbaday saddex kale in loo dalbaday khilaafku waa badan yihi waxa ay ku soo gabagabeeyeen qolyaha odhanaya dhagax kaliya qofka ku filan ama laba waxay yidhaahdeen sida madaxa masixitaankiisaba aan loo soo celcelin baa masixitaankan in la soo celceliyaana aanay waajib u ahayn marka khufeynka la masaxayo marka madaxa la masaxayo weysada lama soo celceliyo waa sida loo badan yahay tanina waa masixitaan idan waa in kuwa la haleeshiiya aan la soo celcelin qiyaaskana waa daliishadeen laakiin qiyaaska waxaa bushinaya axaadiistan ku cad saddex lagu istinjoodo waxaan leenaha raajixu waxa uu yahay tiradu inay shari tahay oo saddex wax ka yar inaan la isticmaalayn saddex wax ka yar inaan la isticmaalin laakiin qolada sharinaya saddex laftooda ayaa waxay leeyihiin ma saddex dhagaxba mise waxaa looga jeedaa saddex masixitaan baa looga jeedaa saddex masixitaan waxay leeyihin shaaficiyadu saddex masxitaan baa looga jeeda yani hal dhagax oo saddex dhinac leh haddii midba uu dhinac isticmaalay ku fillaato waxa weeye dhagaxaas ayaa ku filan macnaha laga eegaya laakiin tiradoo keliya la eegimaayo masalada ku sugan waa masaladaas laakiin xadiika haddii aynu eegno wuxuu ka mid yahay xadiikan axaadiista lagu qabsaday imaam lbukhaari daara qudni ay ku qabsadeen ee lagu bushiyey sidaynu arkayno xadiika waxaa soo warinaya zuhayr ibni mucaawiya can abi isxaaq asabiici oo mudalisa abi isxaaq baa waxa uu leeyahay laysa abu ubayd abu cubayda oo uu dhalay cabdilaahi bni mascuud xadiiska kama maqal xadiika waxaa ii sheegay cabduraxmaan ibn wad can lswad ibn yaziid can cabdilaahi bni mascuud oo uu u wato abu cubayda oo xadiikan ku caanbaxay oo xadiikan laga wariyo laftiis abu cubayda can abihi cabdilaahi bni mascuud ayuu leeyahay sanadka noocaasa anigu hadda ku warin maayo taa muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa abu cubayda ibni cabdilaahi bni mascuud waxaa loo badan yahay aabbihii inaan waba ka maan aabbihii inaan waxba ka maqan marka wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay abu cubayda hadda xadiidka ka warin maayo meelo kale waa kaga wariyey oo israa'iil ibni yunus ibni abi isxaaq asabiici oo uu awow oo abu isxaaq asabiici dadka ka wariyay loogu kalsooni badan yahay xadiidka wuxuu ka warinayaa israa'iil can jadihi abi isxaaq asabiici abi isxaaq asabicina wuxuu ka warinaya can abi cubayda abi cubaydana aabbihii buu ka warinaya marka wuxuu leeyahy sanadka noocaasa hadda ku warin maayo ee laga hadlay ee waxaan idin hayaa sanad layska hubo oo ah cabduraxmaan ibnu lswad can abiihi can cabdilaahi bni mascuud kaana hadalkuma sugna asaanida la sheegay aad bay u badan tahay can cabdilaahi bni mascuud sanadkan hadda meesha laynoogu sheegay iyo asaaniid badan oo kala duwan oo gaadhaya toban isnaad gaadhaya oo abi isxaaq asabiici uu badbedelaya cidda uu ka warinayo ee isaga iyo cabdilaahi bni mascuud udhaxaysa khilaafka markuu isku soo duuduubay daara quni waxa uu yidhi wa fi nafsi minhu shayun likarat اlاkhtilaaf sanadkan dhammaantii nafta waxbaa inagaga sugan waayo khilaafkiisa ayaa batay cilada noocaas ayuu keenay wuxuuna tilmaamay daara qudni laftiisu siyaaqa ama sanadka ugu habboonay inuu yahay sanadkan bukhaari uu doortay ee ah zuhayr ibni mucaawiya an abi isxaaq can cabdiraxmaan ibni lswad an abiih an cabdilaahi bni mascuud sanadkaasi inuu ugu haboon yahay oo ugu xoog badan yahay waana sida uu xoojinayo ibnu xajarna uu xoojinayo sanadkaasa ugu xoog badan waxaa lagu xoojinayaa mutaabacaad badan buu leeyah badan ayuu leeyahay mutaabacaadka waxaa ka mida kanuu halka dambe inoogu sheegay wa qaala ibrahim ibnu yuusuf ibrahim ibnu yuusuf ibnu abi isxaaq asabiici can abiih qaala xadaanii cabduraxmaan ibnu laswad mutaabacaadka ayay ka mid tahay ayaa xoojinaya waxaa kaloo xoojinaya zuhaar bnu mucaawiya dadka ka wariya waxaa ka mida ah yaya aaan yaxya alqaaanna qaacidadu waxay tahay markuu ka warinayo zuhaar bnu mucaawiya can abi isxaaq inuu soo xulanayo axaadiista abi isxaaq uu iska hubiye tadliis ku dhicin marka maadaama aynu helnay yaxya bnu saciid alqaaan oo ka warinaya zuhaar bnu mucaawiya isaguna uu ka sii warinaya can abi isxaaq asabiici waad ka nasanaysaa xataa abi isxaaq can hadduu isticmaalo maadaama nin dadaalaya oo inoo tilmaamay inuu inaga hubo oo kala xushay uu ka warinayo sidiisaa lagu qaadanaya abu isxaaq uu cancanayey baa la qaadanaya waxaanu u dul istaagnay waxa weeye waa asaaniidda lagu haysta imaam albukhaari axaadii badanoo lagu sanadku inuu saxiix yahay laakiin wuxuu doonayaa un inuu waxawey cadalaad baa laysu muujinaya sanadkan sanadkana ka haboon sanadkan khilaaf baa galay khilaaf kastoo sanad galana lama tixgeliyo ee khilaafka sinaada ee loo maaran waayo khilaafka noocaasa ah wax daciifiya laakiin haddii khilaafku kale xoog bato sida halkan oo kale ka xooga badan baa la qaadanaya waana sida imaam lbukhaari uu waxaweeye ku soconayo baabun wuxuu baab u yahay xilliyada qaar baynu dee geer culus gelinayna oo xadiidka ah marka dadkaan musalaxa ugu fogaan hayaraxa milaad marka khilaaf meesha u yimaado waayo bukhaari daara qudni baa ishaya in kala xukumo waa waajib wey xadiikuna hadal ma leh waa xadii waxa weeye saxiixa laakiin waa niqaash u dhaxeeya ragga waaweyn u dhexeeya baabun wuxuu baab u yahay alwudu'u wayso maratan mara hal hal mar la weysaysanay yani xubin kastaba hal mar waxa wey loo maydhay qaal waxa ui xadaana muxamed bnu yuusuf wa alfiryaabi waa la isku khilaafay laakiin ibnu xajar baynu dooranaynaa qowlkiisa kirmaniya waxay leeyihi waa bikandi laakiin ibnu xajar waxa ui waa maxamed bnu yuusuf alfiryaabi ibni waaqid qaal waxa ui xadaana sufyaan haddii la yidhaahdo waa firyaabina sufyaan wuxuu noqonaya sufyaan muxuu noqonaya hore inuu soo sheegay haddii la yidhaahdo waa firyaabi maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi sufyaan wuxuu noqonaya thawri buu noqonaya haddii la yidhaahdo waa maxamed ibnu yuusuf oo bikandiya sufyaan wuxuu noqonayaa ibnu cuyaynuu noqonaya qaala waxau hi xadaana sufyaan waa thawri wey can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaar mawla maymuna an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qaal waxa ui tawadaa nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa weysaystay maratan mara hal hal mar buu weysaystay yacni xubin kastaba hal mar buu maydhay xadiidka cabdulahi ibnu cabaas marka la faahfaahiyo macnihiisa weeye horena waynugu soo marnay laakiin kani waa nuxurkiisoo lasoo koobay wey wa ilaa ibnu cabaas waa faahfaahiyey akhada arfatan faasla wajha uma akhada uma akhada oo xubin walba hal mar biyo loo qaadanayo way bannaan waana aqalu waxa weeye alwudu waysada inta ugu yar weeye dee hal wixii ka hooseeya waa weysela'aan ah wey halku waa waajib wixii ka badanna waa sunne baabun wuxuu baabu yaha alwuduu weyso maratayni maratayn laba laba loo weysaysanayo xubin walba laba jeer la maydhayo qaala waxa uri xadaanaa xusayn bnu ciisa bni xumraan aai aaa yunus bn muxamed bni muslim waxaa loo yaqaanaa almuadib waa lagu naanaysaa almucalimna waa lagu naanaysaa almuadinna waa lagu naanaysaa albaqdaadina waa ahaa yacni saddex shaqo uu qabanayay ayaa mid walba lagu magacaabay muadib iyo mucalim waa isku mid weeye laakiin mucalimna waa bare muadibna waa edbiye tarbiya inay waawe qadiyadu ay ka kooban tahay ayaa waxawe muhiima in la edbinayo ardaydii waxna la barayo muadinna waa ah qaala waxa ui xadaana fulayx waa naanays hore inuu usoo marnay cabdilmalik baa la yidhaahda ibni sulaymaan xifdigiisana hadal baa ku sugan bukhaari ragga lagu qabsaday mid ka mida wey can cabdilaahi abi bakr ibni camr bni xasm alansaari almadani can cabaad bni tamiim an cabaad bni tamiim bni zayd bni caaim alansaari an cabdilaahi bni zayd bni caaim waa cabaad adeerkii wey cabaad ibni tamiim ibni zayd iyo cabdilaahi bni zayd ana nabiya sal allahu alayhi wasalam weysada cabdulahi bni zaydka lagu sheegana waa soo tilmaamay waa cabdulahi bni zayd bni caaim adaankana waxaa aan ku ah cabdilaahi bni zayd bni cabdirabbi tawadaa waa weysaystay maratayn maratayn laba laba goor xadiika cabdulaahi bnu zayd waana inoo iman doona isagoo faahfaahsan markaynu eegno nabigu calayhi salaau wasalaam xubnaha weysada dhammaantood labalaba kama dhigin labalaba kama dhigin bal badankooda saddex saddex buu ka dhigin rasala wajhahu aaaa laakiin labada qacmood ilaa suxulka markii uu maydhayey ayaa waxaa la sheegay hal mar la sheegay ah, laba goor la sheegay ilabalabadii baynu ka hadlayn xubintaas oo ah labada qacmood oo ilaa suxulka la maydhayo markay rukniga tahay markaasuu nebigu laba ka dhigay intuu wejigii saddex ka dhigay ayuu labada qacmood laba ka dhigay halkaa waxaa laga qaatay xubnihii weysada inay bannaan tahay laba in laga dhigo laakiin sida loo wata ama laga fahmaye ma ah xubnahoo dhan labalaba in laga dhigay ee wuxuu daliil u yahay xubnaha qaar in labalaba laga dhigi karo midna hal midna saddex mid mushakala inaad ku weysaysato waa laguu ogolyahay xubinna hal aad maydho midna laba aad maydho midna saddexaad maydho way kuu bannaan tahay waayo xubin haddii laba laga dhigay xubnaha kalena waa la mid dhammaan labalaba in laga dhigaana waa la mid masaladaasaynu ka faa'idaysanayn sida looga jeedaana waa sidaas baabun alwudu'u aaa aaa wuxuu baab u yahay waysada saddex saddex in laga dhigo qal xadaana cabdاlcaزiiz bn cabdlaahi اlweysi horu inoo soo maray qaala xadaanii ibrahim bnu sacd macusba bn ibrahim bn cabdالraxmaan bni cawf can ibni shihaab ana caطاء bni yaziid allayfi ahbarahu waa u sheegay ana xumraan mawla cumaan xumraan ibni aban baa la yidhaahda waa cumaan ibnu cafaan mawlihiisii wey khaalid bn اlwaliid baa soo qafaashay kadibna wuxuu arkay nin fariida inuu yahay oo si fiican u adeegaya dabeedna wuxuu isu dhaafiye u hadyadeeyey khaliifat muslimiin cumaan ibnu cafaan ahbarahu wuxuu u sheegay anahu ra'aa inuu arkay cumaan ibna cafaan dacaa biinaain u yeedhay weel u yeedhay fa afraqa waa ku shubay calaa kafayhi kaf calaa cal aa miraarin saddex jeer buu biyihii ku shubay fahasalahumaa waa maydhay uma adhala waa yamiinahu midigtiisa filinaai weelkiibuu geliyey famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma asala waa maydhay wajhahu wejigiisa alaaan goor wa ay waasala yadayhi labadiisa qacmood buu maydhay ila lmirfaqayni ilaa labada suxul laga gaadhayo alaaa miraar saddex jeer uma masaxa waa masaxay biraasihi madaxiisa saddex lama odhan uma asala waa maydhay rijlayhi labadiisa lugood miraar saddex jeer ila alkacbayni iyadoo labada canqow la gaadhsiinayo uma qaala waxaa ui qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam man axad tawadaa weysaysta naxwa wuduu'i haada weysadaydan oo kale uma salla tukada laba rakcatayni laba ragcadood tukada labadaasoo laa yuxadiu fiihima aanu ugu sheekaynayn gudahooda nafsahu naftiisa aanu u sheekaynayn ufira lahu waa loo ma taqadama wixii hormaray oo min dambihi dambigiisa ah xadiikan waxaa lagu faahfaahiyey weysadii waxaana la tilmaamay xubnihii weysada dhammaantood mid walba saddex jeer in la maydhay waxaan masiixitaanka ka ahayn ee masiixitaanka faralkiisu waa hal mar weeye laga badin maayo waayo masixitaanku waa wax la fududeeyey wey wuxuu isu badelayaa maydhid buu isu bedelaya maadaama la khafiifiyey tiro ahaanna waa hal mar la masaxaya inta kalena saddex jeer baa sunno ah in la gaadhsiiye marka loo maydhayo waana sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan madaxa hal mar in la masaxayo waxay leeyihin madaxa laftiisa saddex baa laga dhigaya waxay daliishanayaan riwaayaadka qaar oo xadiidka cumaan ku yimi oo tilmaamaya madaxa laftiisa in saddex la masaxayo culimada qaarna way isku kabkabeen oo way soo dhaweeyeen asaaniiddeeda hadalbaa ku sugan asaaniiddeeda hadalbaa ku sugan laakiin waxaan leenahay riwaayaadka noocaasi ma xoog badna oo waa shaad wey waxyaabaha tilmaamayana waxaa ka mid ah. a ah ee tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam weysadiis xadiiu bnu cabaas oo lagu faahfaahiyey xadiiu cabdilaahi bni zayd xadiiu cumaan bni cafaan oo walibana xubnihii inta saddex saddex laga dhigay madaxii mar keliya laga dhigay waxay tilmaamayaan in waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam madaxa hal mar inuu masaxay macnaha masixitaankuna taasuu keensanaya marka lagu kaaftoomo hal mar in lagu kaaftoomo waxa weeye ayaa habboon laakiin haddii la arko cid shaaficiye ah oo saddexda masaxaysa waa masale khilaafiyo wejigeeda leh axaadiis baa ku timi culimada qaar ay xoojinayaan oo ay leeyihiin asalka masalada ayayna tusaysaa waa masale khilaafiya laakiin marka la eegaya keebaa sii xoog badan hal mar in la masaxo ayaa waxa weeye sii xoog badan weysada noocaasee akmalka ah marka la weysaysto fadligii ka dhalanayay baa la tilmaamay oo ah qofku hadduu sidaa u weysaysto kadibna laba sunnaa uu ka daba tukado naftiisana aanu ugu sheekayn oo bimacnaa uu khushuucsan yahay dambigiisi horaa loo dhaafaya intaasina waa wada socotaa waa weyso la dhammaystiray laba sunnaa laga dambaysiiyey labadaa sunaa nafta aan loo sheekayn nafta aan loo sheekayn maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa alxadii lmustarsal sheeko qofku uu la jaanqaadayo oo uu muddo la fangalayo laakiin haddii ay tahay khataraat wax maskaxdiisa ku soo dhacay oo dabadeedna uu iska celiyo uu joojiyo ta noocaasa loo qaban maayo in allaha tajaawaza liummatii maa xadaat bihi anfusaha maa lam tacmal aw tatakalam wax yaroo kusoo dhacay oo naftiisu ay ku sheekaysatay iyada waa loo cafinaya laakiin inuu isla maqnaado oo u mashquulo iyada lafteeda asbaab baa keenaysa yani qofku markuu ajarka danaynayo ee uu u qasdiyo ee cibaadada uu u soo jeedo wuxuu heli karaa inuu usii diyaargaroobo marka ta noocaas waxay ka anfacaysaa inaanu naftiisa u sheekayn waa aiil khaasa kugu dhaafaysa laakiin salaadaadu bilijmac salaadaadu way ansaxaysaa oo hadalka nafta loo sheekaynaya maadaama aanu kaa soo bixin salaadaada burin maayo laakiin fadligana ku dhaafaya an ibrahim qaal waxa wuri waa ibrahim ibnu sacad ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibni cawf qaala saalix almadani qaala bnu shihaab wlaakina curwata curwa waa ibnu zubayr bn اlcawaam yuxadiu waa ka sheekaynaya can xumraan ninka xumraan la yidhaahdo falama tawada'a markii uu weysaystay cumaanu cumaan qaala waxaa wii yani ibnu shihaab tilmaamaya labadii shiikh ee xadiika uu ka warinayay waa caaa ibnu yaziid alleyt aynu soo marnay iyo curwat bnu zubayr xadiika inay isku khilaafeen xaggiisa dambe an xumraan wuxuu ka wariyay curwa ibnu shihaab baa odhanaya falama tawadaa yani weysadii baa lasoo sheegay asla wajhahu aaaa wa kafayhi aaaa wakada aaaa dabeedna halkii ugu dambaysa la soo gaahay falama tawadaa fadu waxay ku cadfan wixii xadiika lagu sheegay curwa can eh, xumraan falama tawadaa markuu weysaystay cumaanu cumaan ee weysadii dhammeeyey qaala waxaa wuri alaa uxadiiukum xadiian xadii ma idiin sheega lowlaa aayatun aayadii haddaanay jiri lahayn maa xadatukumuuhu aanan idiin sheegeen samictu nabiya sal allahu alayh wasalam yaquulu isagoo leh laa yatawadau weysaysan maayo rajulu nin ninkaasoo yuxsinu wanaajinaya wuduuahu weysadiis wayusalii tukanaya asalaata salaad almaktuubata riwaayaadka qaar baa tilmaamaya sunnihiina waa soo gelaya ilaa ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu waxaa u dhaxeeya isaga iyo wa bayna sala salaada kale ay salaata اlukhra xataa yusaliiha ilaa uu ka tukanayo qaala curwa waxa uhi alaaya aayadda la sheegaya ina aladiina yaktumuun ma anzalna min albayinaati wاlhuda aayaddaas weeye yani haddaanan ka baqayn goodiga ku yimi cilmiga in qariyo waxa weeye idinma sheegeen idinma sheegeen yacni si aanay dadka qaar ugu degsoomin marka la yidhaahdo haddaad weysaysato kadibna aad tukato ilaa salaada kale laga gaadhayo dembigaagii waa laguu dhaafay waxaa laga yaabaa qofku inuu sahashado ayaa laga yaabaa taasuu uga jeedaa fa ahbara biha mucaadun cinda mowtihi taauman waa macnihaynu kusoo maraynay qaala waxaa uhi bukhaari baabun alstinaaru fi lwuu wuxuu baab u yahay sandaarsiga weysada dhexdeeda la sandaarsanay akarahu waxaa sheegay sandaarsiga cumaan baa sheegay ibni cafaan wastanshaa riwaayaadka qaar waxaa ku yimi wastanara waa xadiidkaynu soo marayn waana laynoo keeni doonaa cumaan ibnu cafaan baa sheegay wa cabdulaahi ibnu zayd ibni caasim baa sheegay wa bnu cabaas cabdulahi ibnu cabaasna waa sheegay radia allaahu canhu can nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga ka warinaya qaala waxau hi xadaanaa cabdaan abdaan waa cabdulaah bn mubaarak abdaanna waa naanays w almarwasi qaal ahbaranaa cabdulaah waa ibn mubaarak sanadkan waynu soo maray qaal waxa i ahbaranaa yunus waa ibn yaziid alayli can الzuhri waa ibn shihaab qaal ahbaranii abu idriis caaidullah bn cabdilaahi alkhawlani ashaami waynu soo maray anahu samica aba hurayra radi allahu taala canh can nabiyi sal اllah alayh waslam anahu qaal manaaxa tawadaa weysaysta falyastanfir sandaarsi ha sameeyo istanshaqa wastanfar waa laba wada socda istinshaaq waxaa la yidhaahdaa biyaha in sanka lagu qaado oo dib loo jiido biyihii istinhaarna waa in la soo celiyo waana laba kala dhalanaya w istinshaaq haddii la sameeyo hore loo sii wadi maayo waa la soo celinaya istinshaaq baa ka horeeyey waman istajmara qofka dhagax ku istinjooda iyo wixii la mida ah, falyuutir haldheeri ha ka dhigo dhagaxa uu isticmaalayo oo saddex iyo shan iyo toddoba lianna allaha witrun yuxibu lwitra xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya haddii la weysaysanayo sandaarsi loo baahan yahay sandaarsiga ama istinshaaq iyo madmadada ma waajibba mise waa sunna waa masaa khilaafiya xadiikan haddii la qaato wuxuu tilmaamayaa inuu waajib yahay istinhaarkii amar baa laga dhigay laamulamar baa la geliyey sandaarsi in la sameeyaa inay waajib tahay ayuu xadiikan inoo tilmaamaya luqluqashadana waxaa tilmaamaya idaa tawada'ta famadmid ayaa inoo tilmaamaysa waxaa inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam idaa qumtum ila salaa weysada la waajibiyey markuu cadaynayey ficilkiisa ayuu ku cadeeyey ficilkiisa waajibka cadaynayaana waa waajib weeye lagama hayo nabiga calayhi salaau wasalaam oo weyso weysaystay bilaa luqluqasho iyo bilaa sandaarsiya lagama hayo waxyaabahaasoo dhani waxay xoojinayaan inay waajib tahay jumhuurtu waxay leeyihiin waa sunne waa sunne waxaa u daliila inuu yahay aayadda lagu waajibiyey waysada laguma sheegin nabiguna calayhi salaau wasalaam waxau ihi tawada kamaa amaraka allah u weysayso sidii ilaahay kuu faray laguma sheegin sandaarsi iyo luqluqasho laguma sheegin laakiin waxaan leenahay axwadku waxa weeye shaaficiyadina waxay qabaan labaduba inay sunno waayo waxay idhahdeen wejigay ka mid inta muuqanaysaa waajiba laakiin wejiga gudihiis oo sanka gudihiis iyo afka gudihiis ilamdha waajib ma ah bay idhaahdeen laakiin inta muuqanaysaa waajiba laakiin waxaan leenahay axwadku waxa uu yahay inaan xaal laba laga tegin sida aanu nabigu uga tegin calayhi salaau wasalaam wallah aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed wa alihi wasaxbihi